bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbih wslma تsliima kaثiira ama bعdu qala اlmuأlif raximah اllah tacaalى w min aliimaani biاllahi aliimaanu bima waصfa bihi nafsah fi kitaabihi w bima waصfahu bihi rasuluhu min gayri taxriifi wala tacطiili w min gayri takyiifi wala tamhiili bal yuؤminuuna bأn اllaha subxaanahu laysa kamithlihi shay wahuwa الsamiic اlbasir ilى akhirih waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alcaqiida alwaasitiya lishaykh اlislaam ibni teymiya muqadimaadkii baan shalay ka soo baxnay maanta wuxuu leeyahay wa min aliimaani biاllahi ilaahay in la rumeeyo waxaa qeyb ka ah aliimaanu in la rumeeyo bima wasafa bihi ilaahay wuxuu sifeeyey nafsahu naftiisa fii kitaabihi ou ku sifeeyey io wa bimaa wasafahu bihi wuxuu ilaahay ku sifeeyey rasuuluhu min gayri taxriifin ayadoon wax laga bedelaynin walaa tacdiilin aan waxba aan laga inkiraynin wa min gayri takyiifin ayadoo aan wixii aan takyiif lagu samaynaynin walaa tamthiilin ayagoon lagu mathalaynin qof kale inta wuxuu musanifka ka galayaa baab sifaati baab اlasmaai wالصifaat towxiidka min baabi الtashiili wالtaqriib saddex qeybaa loo qeybiya towxiid الrububiya iyo towxiid اluluhiya iyo towxiid اlasmaa wالصifaat saddexdaasuu u qeybsamaa saddexda qeybtooda waxaa weeyaan waxay ka timid fahmu nusuus markii la arkay nusuusta ilaahay subxaanahu watacaala uu noogaga hadlaya naftiisa markii laysku shaandheeyo laysku aruuriyo waxaa la ogaaday saddexdaas qeyb inuu kala baxdo fi ma yatacalaqu billahi tacaala towxiid rububiya waa kasoo baxnay oo shalay baana qeyb kasoo ishaarnay oo waxa weeyaan inuu ilaahay rabu kulli shay inuu yahay wa khaaliqu kulli shay inuu yahay wa maaliku kuli shay inuu yahay towxiid rububiya la yihahda awoodda ilaahay nusuusta noo cadaynaysa oo dhan walilaahi mulku samaawaati wاlard ilaahay yudabiru اlamra min aلsamaai ilى اlardi allahu khaaliqu kuli shay waxa waay towxiid rububiya waay taa waxa weeyaan ilaahay wax ku haysto oo bani aadamka iyo makhluuqaadka ma jiraan liannahu cid kasta waxay og tahay markay isku laabato am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquuna hortaalo adiga adduunyada dadka makhluuqaadkan joogo laba mid un bay tahay waxa weeyaan ma ayagaa is abuuray mase waa la abuuray jawaabti waxa weeyaan shay macduuma asiga isma ahaysiin karo marka haddaad adig is abuurin in lagu abuuray ogow liannahu ma dhici karto haddii aad tiraahdeed aniga isma abuurin laymana abuurin anaa iska imid waxa weeyaan caqliga bani aadamka ah waxa weeyaan oo eh, yaanan xataa taas rumaysan karin liannahu haddeerta haddii aan idhaahdo khalaa'iqdan haddii aan idhaahdo maanta diyaaradahan ee eh, guryahan dhisan waxaan maraakibta badda dhex socoto gaariyaashan ayagaa iska samaysmay caqli ma keeni kara jawaabti waa maya marka kayfa haddii aad aada aaminsan tahay inay waxaan keligood iska imaan karin kownkan bihaadi hadi alcidama bi hadihi alcadama iyo iyo suncigan iyo tansiiqan cajiibka ah oo ay wax isku dhexdhacay ayna jirin kownkan oo dhan sida uu imaan karaa keligiis buu kugu imaan karaa marka waxaa cadaanayso in kownkan khaaliq uu leeyahay wa huwa allahu tabaaraka wa tacaala walidaalika dadka dadka ugu ilxaad badnaay mushrikiintii nebiga laga soo dhex saaray dadkii diintii ka diiday markii la weydiiyo oo la yidhaahdo man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah marka hadiidba ilaahay u rumaysantihiin awoodan oo dhan asiga inuu leeyahay adinka maxaad u caabudaysiin markii layidhi asnaamtaan in waxaan waxba taraynin markaasay yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah waanu ognahay awooddaas ilaaha iskale laakiin aalihadan xariir yaray hoos ilaahay kale leeyihiin oo waan ku meelgaaraynah oo ilaahay bay nagu xerayaan dadka muslimiinta dad badana ah sidaas ku dhuma waxay ku leeyihiin owliyadan awoodda ilaahay ma laha laakiin ayagana way naga fiican yihiin oo ilaahay baan ku gaaraynaa oo annaga toos uma aadi karno nusuustii qur-aanka markaa u fiirisid iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax la waasita ma jirta islaamka oo ilaahay loo marayo ilaahay baa toos ugu xariirsanaysaa sidaa weyaan wa idaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibu ujiibu dacwata daaci idaa dacaani toos baad ilaahay u a waidaa sa'alaka cibaadii waidaa sa'alta fas'al illaah waida stacanta fastacin billaah dadka kale waxa weeyaan wixii khayr ah iyo fahamti diinta ay ku fahamsiiyaan waad uga faa'iidaysanaysaa ninkii kaa fiican laakiin markay noqoto ilaahay wax laga baryo markay noqoto ilaahay baa la aadaya subxaanahu wa tacaala su ilaahay baad ula jihaysanaysaa marka masaladaas towxiid rububiya la yidhahda towxiid rububiya waa inuu ka dhashaa towxiid luluhiya maadaama awooddii ilaahay aad u qirtay waxaa laga maarmaan ah allahaas awoodda aad u qirtay inuu kownka khaaliqiisa yahay allihii mutasarif ilkown uu yahay allihii maaliku kulli almakhluuqaad uu yahay haddaad u qirtay waa inay kugu ximbaartaa allahaas cibaada inaad ku gaar yeesha laakiin macno keeni mayso haddii ilaahay awoodiisa adiga aad qirtay oo tiraa laakiin cibaadada asiga ma mutayste dad kale aan caabuda haddaad tiraahdid waxba kama aadan faaxidaysan towxiid rububiya aad qirtay taas towxiid uluhiya marka waxa weeyaan waa wuxuu ka dhashaa towxiidu eh, arububiya ilaahay ifraad ullahi tacaala bilcibaada ilaahay cibaadadoo lagu gaar yeelo laa nacbuduhu laa nacbudu ilaa iyaahu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wa qadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu saa weeyaan cibaado mar hadday noqoto ilaahay baa subxaanah wa tacaala yaa lagu caabudaya bani aadan kale iyo makhluuqaad kale walaa malag walaa weli walaa shay waxbukmala mida kale towxiid lasmaa wasifaat waa allaha weyn maadaama annaga adduunyada aanan ku arkaynin ilaahay asigaa naftiisa iska kayn baro oo min khilaali asmaa'ihi wa sifaatih markaad ilaahay asmaadiisa oo nala baray oo inna lilaahi tiscatan wa tisciina sman miatan ilaa isman uu nabiga noo yiriyay sagaal iyo sagaalkaas sagaal sagaashan iyo sagaalkaas isim macnaheeda markii aad fahamtid ilaahay subxaanahu wa tacaala yaad fahmaysaa awooddiisa iyo kamaal sifaathi jala jalaaluhu wa asmaa'ih wlilaahi alasmaau اlxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'ih marka ilaahay asmaadaas uu leeyahay inta anaga nagula cabiidsaday waay laakiin asmaada ilaahay intaas waa ka badan tahay qeyb asiga uu lakaali ahaaday oo laa yaclam biha ilaa huwa yaa jirto marka asmaadi taas waay asmaadi waxaa raacsan sifaat maa min ismin ilaa huwa lahu sifa ilaahay haddii aad aada ogaatid min asmaa'ihi annahu caliim min sifaatihi alcilmu haddii aada ogaatid min asmaa'ihi annahu samiic min sifaatihi asamcu haddii aada ogaatid min asmaa'ihi alraxmaan araxiim sifaatkiisa waxaa ka mid noqonaya alraxma maa min ismin ilaa wayushtaqu minhu sifa bikhilaafi alcagsi sifa haddii ilaahay loo sheego sifadaasaa lagu ekeysanaa isim lagama dhalaalin karo laakiin kulu ismin yataxamalu aw yatadamanu sifatan dad badan baa waxay eh, ay leeyihiin ay ku caaridayaan towxiid in saddex loo qeybiyaahu lam taati bihi aayatu walaa sunaة nabawiya sax waay hadda xadiid inta soo degay towxiidka ilaahay saddex u qeybsamaa ma dhihin laakiin nusuustii ou ilaahay subxaanahu wa tacaala nagula khitaabay min kitaabin wa sunna markii lagu laabtay baa la ogaaday saddexdaas qeyb inay u qeybsanto fi ma yatacalaqu biاllahi tabaaraka wa tacaala taqsiim الnusuus ama taqsiim اlculuum waxaa weeyaan aslan waxaa loola jeedaa taqriibuhaa wa tafhiimuhaa marka dad badanaa waxaa weeyaan towxiidkaas markii laga hadlayo cala ariiqati salafi saalix baa waxay diidan yihiin hadee awliya ma jira oo dad oo bani aadam ahoo oo awliye layiraaho la caabuda duun allahi ma jirto awliye waa jiraan laakiin lama caabuday waa dad fiic fiican oo saalixiina ku dayasho mudan laakiin malaha in cibaadada ilaahay ay dadkii ay ilaahay la qeybsadaan malaha dad badanaa marka waxa weeyaan ama madhab oo ashaacira ama maturiidiya ama muctasila ay u tacasubayaan marka towxiidka sidaa markii loo kala shaandheeya way diidayaan ulajeedada ma aha taqsiimkan inay diidayaan laakiin waxa ka ratibmayo oo ifraad ullaahi tacaala bilcibaada ayaa dhib hay marka waxaa la yihahda hasha markay rabta inay caanaha diida maqaarka meelka ay ka fiirisaa macnaha waxa waa ka gadoodid oo towxiidka sidaa loo sharxayo oo la laleeyahay sidaasay sida dhabka ay tahay dad ay dhib ku tahay wabitaali marka say u diidaan ay meel kale usoo marmaraan laakiin ninkasta wuxuu og yahay hadda salaada markii culammada ay qeybinayeen oo arkaan iyo waajibaad iyo sunan iyo hay-aday u qeybsantaa baa lihi hal dalla alayha hal hal nasa calayha kitaabullahi aw sunatu rasuulihi ma saa u qeybis mana diidana dadkii waana la ogolaaday leesh lannahu nusuustii salaada ka hadlaysay markii la arkayaa sidaa loo kala qeybi sida u kala ahamsan tahay rukni waxaa weeyaan waa shay laa yumkin an yucawada canhu bigayrihi haddii la waayana salaada ay burayso waajibaat waxaa weyan maa yumkin jabruhu bisujuudi sahwi sunan waxa weeyaan kamaaliyaadkeedii marka waxaa weeyaan waa fahmi linusuusi marka maam waxaan leenahay maadaama aayad ayna saas aynu ku soo aroorin iyo xadiid ma jirta taqsiimkaas maad leedahay marka waxa weeyaan wax jira ma marka nuqdadaas weeyaan marka musanifka hadda fiiri sifaadkii ilaahay buu qeyb nooga noogaga hadlayaa markaasuu wuxuu iri wa min aliimaani billaahi waxaa kamida ah ilaahay oo la rumeeyo aliimaanu bimaa wasafa ilaahay wuxuu ku sifeeyey bihi bishay nafsahu uu ku sifeeyey fii kitaabihi ilaahay wuxuu naftiisa ku sifeeyey kitaabkiisa inaan qaadano yaa iimaanki qeyb ka ah inaad ilaahay rumaysid waxaa qeyb ka ah inaad ilaahay u sugtid sifadow asiga isku magacaabay wa raxmatii wasicat kula shay buu mathalan ilaahay yidhi raxmadayda shay kasta ay waasic ka tahay ay waasic u tahay marka raxma waa sifa wa rabuka algafuuru du raxmati raxma waa sifa ilaahay ba saa isku tilmaamay ilaahay raxma alihii u saaxib a waay raxma buu leeyahay yarxamu biha cibaadahu wa makhluuqaatihi inaan u sugno waa markaas saas weeyaan aw bima wasafa wasafahu bihi rasuuluhu haddii aayad qur-aan ayna ku soo aroorin kitaabka aysan ku soo aroorin waxaa la mid eh wuxuu nabiga ku sifeeyey mathalan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii asigoo eh, guriga caaisha radia allahu canha ardaaha joogo yuu habeenkii qiyaamu markuu samayn jiray ducadkiisa waxaa kamid ahay inuu markuu uu sujuudo inuu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka laa uxsi hanaan calayka anta kama athnayta calaa nafsik biridaaka sakhatika fiiri marka alridaa min sifaati اllahi tacaala ayna waradat fi sunati الnabiy salى اllahu alayh wasalam radia allaahu canhum wa raduu canhu qur-aankiay ku soo aroortay almuhim sifo kasta uu ilaahay asiga kitaabkiisa isku magacaabay waan waan u sugaynaa oon ilaahay baan ku sifaynaynaa haddii kitaabka ku soo aroorin oy sunnadii ku soo aroortayna sidaas oo kale weeyaan markaasuu musanifka min gayri taxriifin walaa tacdiil aan u nimaado baabu lasmaa wasifaat hadda musanifka asmaadii kama uusan hadlin waxaa la alkhilaafu fi اlasmaaءi waa qaliil laakiin sifaatka aad baa khilaafkooda u badan yahay laakiin markii aan waxyar aan ka iftiimino waxa weeyaan bani aadamka saad u ogaatid haddii caqligiisa ou ictimaado siduu uu dhumayo bal adiga u fiirso qolo jahmiye la yidhaahdo oo min awaa'ili alfiraq alatii nashacat fi lmuslimiin waxay yidhaahdeen ilaahay wa asmaana u sugi mayno sifaadna u sugi mayno bal waxay gaarsiiyeen laa nasifuhu bilithbaat walaa binnafyi oo dhihi mayno ilaahay waa mawjuudna dhihi mayno hayru mawjuudna waa dhihi mayno ilaahay caliim waana dhihi mayno khayru caliim waana dhihi mayno wax aan ku sifayna ma la ithbaat walaa nafyi waa la weydiiyo waxaa la yihi macnaheedii maxay tahay markaasa waxay idhahdeen low wasafnaahu bilithbaat wa qulna inahu mawjuudu caliimu qadiiru qaadirun haddaan idhaahdo waxaan ku shabahaynaa makhluuqaadkii kale oo asiga asmaadaas la wadaagsaday haddaan mawjuud nidhaahdo almawjuudaat tatashaabah kanana shabahna allah bimakhluuqaatih sidaas aan leenahay ilaahay mawjuud maba ahabo mawjuud waa ma dhehayno hayru mawjuud waana ma dhehayno oo haddii aan idhaahdo ilaahay hayru mawjuud waa haddaan idhaahdana macduumaadkii aan haddana ku shabahayna marka xataa laa naqaca fi tashbiih laa nasifu bilithbaat walaa binafyi marka waxaa lagu ogaaday madhabkaas markii lasoo arooriyay gaalnimo inay iska tahay hade ilaahay maba joogaba hadii aadan mawjuudba xataa adan ogolayn maxaad caabudaa marka alla hayru mawjuud xataa macduumaadka xataa lamid ma ah qofka bani aadamka caqligiisa arag nusuustan oo dhan oo meesha taalo oo ilaahay naftiisa ku sifaynayo oo asmaada ku tilmaamayo oo qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcu falahu lasmaau اlxusnaa ilaahay magacyaal waa wanaagsan ou leeyahay aad leedahay haddaan magac ilaahay ku magacaabo makhluuqaadkiisaan ku shabahay walidaalika asmaadii waan inkiraya nusuustaasoo dhan uma muuqata caqligiisa ugala weyn qolo kalaa ku soo xigtoo muctasile la yidhaahdo sidii isugu xigaan fiiri waxay yidhaahdeen naxnu walaakin laa nuhbitu lahu sifaat kayfa waxaan leenahay ilaahay caliim waaye qadiir waaye samiic waaye basiir waaye sidaasaan leenahay asmaadaas waan u sugaynaa oo tisca wa tisciina asmantii waan u sugaynaa laakiin isimkaas sifada ka dhalanaysa maya ilaahay caliim waan leenahay laakiin dulcilmi maa dhihi mayno ilaahay cilmi dulcilmi oo sifa ah ilaahay raxiim waaye laakiin duraxma dhihi mayno cajiib waxaa waye qoladii muctasilada ahayd waa qolada lagu tilmaamayo o la yidhaahdo min cuqalaai asxaabi almadaahib bay kamid yihiin laakiin caqligooda meeshuu e, ka tuuray fiiri oo waxaa la weydiye leesh waxay yidhaahdeen ina tacaduda asifaati tadulu calaa tacadud اlmawsuuf haddaan ilaahay sifa badan u sugno waxa weeye aaliha badanaa ka laasimayso inay ilaahyaal badan jiraan yaa ka laasimayso marka saas aan ugu dhicin oo ilaahay maadaama waaxid ou yahay yaan sifaad badan aanan u sugaynin oo lianna tacaduda sifaat tadulu calaa tacadud almawsuuf marka bal fiir nimanka caqligooda meeshuu fadhiyo oo waxaa leedahy haddaad ilaahay asmaa badan u sugteen oo asmaadaas badan aad tirahdeen kulligood tadulu calىa musaman waaxid wa huwa alxaq ilaahay asmaadiisa badan macnaheedi ma aha ina aaliha badan jirta allahaas oo waaxidka ah iyo intaasoo magac asigaa iska leh marka haddii aad qirteen asmaadii badneed inayna tusinaynin aaliha badan oo ilaah keligiis ay magac u yihiin sifaadkoo asmaadi raacsaneed say u tusinaysaa inay aaliha badan jirto ida lam tadula alasmaau calى tacadud musamayn musamiin fakayfa tadulu الsifaatu calى tacadud اlmawsuufiin marka fiiri caqliga bani aadamka ah meeshuu ka dhici kara arag waxaa weeyaan aniga waxaan dhihi karaa qoladii kufaaru quraysha ka caqli badneen qoladan oo muctasilada lianna qoladaas waxay yidhaahdeen nebi muxamed ilaahyaal badan ha caabudinin u laleeyahay oo asiga inamaa ilaahukum ilaahun waaxid asigana aadana buu magacaabanaya mar araxmaan u leeyahy mar araxiim u leeyahy mar alcaziiz u leeyahy mar hafuur u leeyahy mar waduud buu leeyahy marka asigana aaliha badan aayaddaasaa lagu naqdiyo waxaa layidhi qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcu falahu lasmaa lxusna ama raxmaan dhe ama raxiim dhe ama hafuur dhe waxa weyaan asmaadaasoo dhan allaha iska leh ayaga waxay u fahmeen asmaada badan uu nebi muxamed calayh salaatu salaam ilaahay ku baryayo inay aaliha badan ay tusinayso aaliha badan magac u yihiin liannahu waxaa caqliga u dhawaan kara magacyaal kala duwan haddaad maqati aada maqashid in dad kala duwan inay magacyaal u yihiin moxamed iyo cali iyo cuhmaan ay saasay yaqaaneen waa loo saxayo waxaa leyihi magacyaalkan waa magacyaal badan laakiin calaa musaman waaxid bay magacyaal u yihiin oo haddiiba qofka bani aadamka caqligiisa oo wax ka fahmi lahay in sifaad badan ay tusiyaan mawsuuf badan waxaa kaga dhowaan badan in asmaadiyo kala duwan ay eh, magacilaahyaal badan ay tusiyaan marka maadaama ayatuha almuctasila aada rumayseen ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu asmaa badan leeyahay asmaadaas badan ou leeyna ay ka ratibmaynin inay aaliha badan jirto oo asmaadii oo dhan ay hal ilaah magac u yihiin sifaadkanna maad dhahdaan sifaadkan badan oo dhan kulligeed limawsuufin waaxid alla kali ay sifo u yihiin oo halkaa baab aad isla raacdaan oo waadix jiddan weeyaan laakiin asmaadii tacadudkeedi tacadud alasmaa ma tusinayso tacadud alaaliha laakiin tacadud sifaada tadulu calaa tacadud almawsuufiin wa caqliga bani aadamka iska dhaaf markii nusuus laga reebo xataa ma aqbalay waa qoladii lagu tilmaamay inay cuqalaau lqowm inay yihiin ayib qolo kale baa timid oo ashaaciro la yidhaahdo iyo maaturidiya waxay yidhaahdeen ilaahay asmaadiis o dhan waa usugaynaa oo muctasiladii iyo ayaga halkaas isuga mid weeyaan iyo ahlulxaq oo dhan ilaahay asmaadii way kala mid yihiin laakiin sifaadka ilaahay oo asmaadiisa ka badan lannahu haddaan iri kulu ismin yatadamanu sifa haddaan iri sagaashan iyo sagaalka isim sagaashan iyo sagaal sifo ay leeyihin waxaa jirto sifaad badan oo ilaahay uu isku sifeeyey oon magac laga ishtiqaaqi karin marka asifaat akhar min alasmaa markaasaa waxay yidhaahdeen sifaadkaas badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isku sifeeyey ama nabiga uu ku sifeeyey waxaan ilaahay kaga sugaynaa todoba sifo todobada sifo waxaa kamid ah aلsamcu wاlbasaru wاliraadatu wاlqudratu wاlxayaatu wاlkalaam waxay yidhahdeen sifaadkaas todobada ah ilaahay waa u sugaynaa inta soo hartay oo sagaashan iyo sagaalkii wixii ka badnaayne waan awilaynaa oo ilaahay u sugi mayno markaasaa layihi limaada markaasa yidhahan todobadan sifo caqligeenna ama ayaga siday leeyihiin caqliga bani aadamkaa tusinayo in ilaahay in lagu sifeey ay ku habboon tahay intaan kaloo ka soo hartay ilaahay haddii lagu sifeeyo waxaa ka laasimayo inuu makhluuqaadkiisa uu shabaho ayib markaasaa muctasiladii iyo dadkii kale aa tanaaqud baad ku dhacdeen liannahu baabu sifaat baabkeeda waa waaxid haddii imaa in aan sidaad ay muctasilada wada inkirtay inaad samaysaan iyo inaad salafki ku raacdaanad ad kulli sifaat إda habatat aw waradat fi kitaab اllaahi aw habatat fi sunati nabihi aad tirahdaan ilaahay waa ku sifaynaa labadaas wixii kasoo haray tanaaqud weeyaan liannahu caqligaada adiga ku yiri todobadan sifo yaa ilaahay ku haboon oo haddii lagu sifeeyo makhluuqaadkiisa ma shabahayo kuwa kalena tashbiiha ka laasimayo oo tiraa samci waan u sugayaa ridaa iyo sukhti iyo qadab waan ka nafyinaa liannahu yataratabu calayha tashbiih اllahi bimakhluuqaatihi taxakum oo caqli a laa daliila calayh laa fi kitaab اllahi walaa fi sunati nabiyihi caqligaada oo ashaaciradayna gaar ku tahay liannahu caqligii muctasilada waa diiday caqligii salafki waa diiday caqligii jahmiyada waa diiday marka ayu lcuquul taxtakimu ilayh haddii qolo kastaba caqligeeda ay qaadato sidaasay ku imaanaysaa marka madhabka saxiixa madhabu salafi saalix waa maxay ilaahay asmaadu asiga isku tilmaamay inan kulligeed lagu eh, magacaabo sifaadkuu ilaahay isu sheegay ama nebigiis u sheegay kulligeed in lagu sifeeyo nuqtadaas waxa weeyaan waa nuqta jawhariya ah oo ahamu niqaad fi baabi alasmaai wasifaat ithbaatu maa athbata allahu tabaaraka wa tacaala linafsihi aw athbata lahu rasuuluhu taa waxa weeyaan waa qaacida oo saxiixa oo saliima ah nuqtadaas kow nuqdada labaad waxaan leenahay ilaahay inta asmaada isku magacaabay ama eh, nabigiisa uu ku magacaabay ama isku sifeeyey ama nabigiisa uu ku sifeeyey laa yataratab calayha tashbiihu bimakhluuqaati abadan lannahu waxa weeyaan wax cilaaqo oo ka dhexayn karto khaaliq iyo makhluuq ay wadaagsan karaan ma jiraan marka nuqdo keli inaad ogaatid weeyaan oo eh, inay sheyga isimka makhluuqaadka iyo asmaa ullahi inay isimka iska wadaagsadaan laa yataratab calayha mushaarakatu ma fi lmacna w almadmuun ilaahay min asmaa'i waxaa kamida ah samiicun basiir makhluuqaadkiisana wuxuu ku tilmaamay inay yihiin bani aadamka oo kale samiic basiir marka qofka bani aadamka samiic ou noqday ama basiir ou noqday hal yacni dalika ana samcahu ka samci illaahi wa anna basarahu ka basari illaahi laa yaquulu bidalika iska dhaaf ilaahay khaaliq iyo makhluuqe makhluuqaadkaaba waxyaalo badan namliga markaad tiraahdid macnaha quraanshada iyo maroodiga markaad tiraahdid waxa weeyaan rijlu annamli ka rijli fiil ma dhici kartaa mid kasta rijli buu leeyahay shuf bayna almakhluuqada farqigaas u dhaxeeya fa kayfa bayna alkhaaliq walmakhluuq markaad ilaahay samci aan leenahay samciga ilaahay waa samci yaliiqu bihi wa huwa yasmacu jamiica alaswaat wa yabsuru kula almakhluuqaat laakiin annaga samcigeena iyo basarkeena maxduud waa mucarad lilaafaad waay fii makaanin maxduudu wax ku maqlaya wax cilaaqo oo aan leenahay ilaahay iyo samcigeena iyo samcigiisa ma jiraan oo magacaas aan ka ahayn marka mushaarakatu shayayni fi lismi laa yacni mushaarakatahuma fi lxaqiiqati walmacna qaacidadaas haddaad qaadatid sifo kasta waad sugaysaa ha ula soo ordin marka haddee tiraahd ilaahay min sifaatihi tacaala alridaa qofka bani aadamkana yardaa wallahu yardaa can cibaadihi radia allahu canhum waraduu canhu annaga ilaahay raalli baan ka nahay asna raalli buu naga yahay laakiin rilaha ilaahay ii keenna magaca unbay wadaagsadaan laakiin madmuunki iyo iyo xaqiiqadii way kala fog yihiin lilbashari ridan yaliiqu bihi walilaahi tabaaraka wa tacaala ridaa yaliiqu bihi walaa cilaaqata bayna aridaa'ayni sidaas haddaa tirahda tantadimu nusuus kuluha wixiina way iska wada cadaanayan haddii aad ad aad naska ka leexatid ood caqligaada timaadid waxaa lgu cuquulunaa takhtalif wa afhaamunaa mutabaayina ayi caqli naxtakimu ilayh haddii caqligeenoo wax tarayo diintan ilaahay maba soo deji lahaynbo hadda bal u fiirso haddaana nabi aan noola soo diri lahayn ambiyo ilaahay miyaanan garan lahayn jawaabti waa maya marka itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum ayay arrinta kusoo dhammaanaysaa wixii ladiin soo dejiyey oo min kitaabin wa sunna ah raaca sidaasna uu aamino ninkii salafka madhabtiisa ka leexda tanaaqud ba yaa ku dhacay marka waxa weeyaan wa min aliimaani biاllaahi waxaa kamid ah aliimaanu in la rumeeyo bimaa wasafa allahu ilaahay wuxuu isku sifay bihi bishayi nafsahu uu ku sifay fii kitaabihi wa bimaa in la rumeeyo wasafahu ilaahay uu ku sifeey bihi shaygaas rasuulhu uu ku sifeey min gayri taxriifin ayadoo aan la bedelaynin iyo walaa tactiilin ayadoon la diidayn taxriif laba macnou leeyahay taxriif lafdi iyo taxriif lmacnaa taxriif lafdi ummadan kama dhici karo inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun qur-aankii nin bedeli karo ama aayadan lafdigeeda wax ka goyi kara ama aayad goyi karo ama shaqalkeeda wax ka bedeli kara ma jiro qur-aan mutawaatir wa maxfuud weeyaan ayib taas waa min nicam illaahi tacaala calayna inuu asalkaas noo xifdiyey asbaabta keentana waxa weyaan maadaama aakhirulkitaab uu yahay haddii uu taxriif ku dhaco waxa weyaan wax dambe oo toosinaya malaha ambiyadii hore haddii kitaab min kutubi alatii unzilat calaa nabiyin la taxriifi nebi kalaa lasoo diri jiray markaas uu toosin jiray sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam dad baa isku dayeen waxaan jirin in ku daraan oo dad wadaaciin la yidhaahdo nebiga been inay ka sheegaan isku tala galeen ilaahay dad buu usoo saaray jahabida min alculamaai alcaalimiin almuxadithiin markaasaa waxa weeyaan eh, taxriifkoodii iyo axaadiidii oo ay nabiga inay ku been abuurtaan ay isku dayeen banaan cidlaha la saaray marka maa saxa can اnabiy sal اllau alيh wasalam waa wax macruuf oo la wada yaqaano wixii oo baatil ahayna waa la gartay marka taxriif lafdi a ma yimaado fii diinina walilaahi alxamdu taxriifka marka baaqiga ah waxaa weeyaan taxriif اlmacna taxriifka waxaa weeyaan min mihnati اlyahuudi wالnasaara ilaahay wuxuu ku yiri yuxarifuuna اlkalima can mawaadicihi caado ay leeyihiin wa faweylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim intay meel fadhiistaan ay kitaab qoraan ay leeyiin ilaaha soo dejiye dadkaasaa lagu yaqiinay marka maadaama kitaabkii ilaahay lafdigiisi aan waxba laga bedeli karin iyo almadaahib almunxarifa yaa waxay shaqo ka dhigteen inay macaanidiisii inay ay meeshii ay aayaddu tusinaysa meel kale in lala aado fi baabi اasmaa wasifaat calaa wajhi taxdiid oo waxa aan kuu soo sheegay yay qeyb ka tahay marka taxriifkii waxa weyaan bimacna takyiir wa tabdiil waay oo waa maxay in ilaahay sifad uu asiga isu sheegay in la yihahda maya sifadaan ilaahay ma laha magac buu ilaahay isku magacaab waxaad leedahay maya magacan ma laha ee waxa weeyaan markii la weydiiyey oo ilaahay markuu samiicun basiir ina allaha samiicun basiir markii la yidhaahdo maxaa leedihiinaa la yidhi markaasaa waxay yidhaahdeen waxaa lagala jeedaa samiicun basiir ana lahu makhluuqaat tasmac wa tubsir laakiin asiga ma ah waxaa layihi qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha macnaheedi maxaa maya ilaahay waxaway adoon wuxuu leeyahay oo wax maqlayso marka taxriifkaasaa la yidhaahdaa taxriifkaasaa la yidhaahdaa waxa weeyaan macnihii aayaddii ay ku caddeed ay tusinaysay oo meel kale lala aado waa taxriif ilmacnaa wa ayib min gayri taxriifin walaa tactiil taxriifka marka waa dadka sida ay ku tilmaamayaan oo ta'wiil bay ayaga leeyihiin marka waxaa ka fiican baa layihi taxriif in lagu magacaabo oo liannahu ta'wiilka kuligiis madmuum ma aha tawiil mar bimacnaa tafsiiru ku yimaadaa sax waa tawiilu hadihi اlaaya markii la yihahda bimacnaa tafsiiruhaa marka lafdu tawiil sidaasaa loo isticmaali karaa tawiil bimacnaa maa yauulu ilayhi اlamru aw caaqibatu shayna waa lagu magacaabi karaa dhalika khayru wa axsanu tawiila ay axsanu caaqibata tawiil sarfu lafdi can daahirihi bidaliilin aakhar tawiil waa la yidhaahdaa maqbuul waa intaasoo dhan laakiin taxriifka waxa weeyaan macnihii oo aayadda ay tusinaysay oo meel kale lala aado yaa taxriif la yidhaahda tactiilna waxa weeyaan waxaa laga keenay bmacna اtakhliya w اtarki wa bi'ri mucaطalatin wa qasrin mashiid mucaطala bimacnaa shaqadiibaba ma haysabo naski oo dalaaladiisi laga tuuraa la yidhahda tacdiilka bimacna aljuxuud wa taasaa la yidhahda tacdiilka marka iimaankii markaad ilaahay aad tiraahda asmaadu asiga isku magacaabe aada ku magacaawdid sifaadkii nebiga iyo ilaahay asigana isku magacaaben aada ku magacaawdid waxaa la rabaa macnaheedii ay ku soo aroortayna inaad sideeda u qaadatid lafdigaasna aadan diidin macnihiisana aadan wax ka bedelin wa min gayri takyiifin walaa tamthiil takyiif waxa waaye السؤaaل عن أسmاء الlahi و صفاaته بkayfa in la yidhaahdo مثلا ilaahi radي الlه عnهm وradوu عnه radي الlه kayfa yرضى الlah inaad tirahdid in la yidhaahdo allahu ينزل ida baqiya min aleyli athuluth alakhir ila samaai dunya kayfa yanzil inaad tirahda ilaahay allahu istawa cala alcarshi baa yaa nusuusta ku soo aroortay kayfa istawa kayfa macnaha waxa weeyaan xaqiiqatu sifaat illaahi wa xaqiiqati asmaa'ihi ma ogaan karna annaga liannahu caqligeena waa maxduud inta aan ogaan karna macaanideedaan ogaan karnaa ilaahay ismi buu nagula asmaa buu isku magacaabay macnaheeda waan garanayna allahu ghafuur raxiim haddii la yidhaahdo ilaahay inuu dembiga dhaafo ilaahay inuu raxiim yahay laakiin kayfa yarxamu wa kayfa yakfiru kayfa lama gelin karo lianna tilka alxaqaa'iq caqligeena waa ka gaaban yahay laakiin macaanidaas adiga lagula hadlay inaa fahamtid unbaa lagaa rabaa min gayri takyiifin waay walaa tamthiilin inaan ilaahay wax kale lagu matalin oo waxa weeyaan qola mujasima la yidhaahdo ama mushabiha inkastoo ay yani dadkaas hadeertaan dad oo yidhaahdaan dad yara laga sheegaa oo leeyihin ilaahay samci buu leeyahay ka samci lbasar ilaahay basar eh, eh, wuxuu leeyahay raxma ka raxmati lmakhluuqiin waa wa tamthiil waay inaad ilaahay iyo khalqigiisi aad tiraahdi waa isku mid tamthiil saasaa la yihahda haddaad tirahdid fulaanun mithlu fulaan fi tuul haddaad tirahda dhirkay ku wada egyihiin waay marka ilaahay uu la mid yahay iyadoon la dhehaynin kayfana aan lagu weydiinaynin taxriif macnihina aan la badilaynin naskina aan la diidaynin yaa asmaadii ilaahay loo sugaa iyo sifaadkiisi marka dhihi mayno sifaadka ilaahay asmaada ou leeyahay tan makhluuqaadka ay lamidtaho tamhiilkaas ma dhehayno kayfana wax ku weydii mayno macaanidiina taxriif geli mayno oo badeli mayno naskii oo ismaadiina waxba ka inkiri mayno laakiin ilaahay siduu eh, subxaanahu wa tacaala wuxuu isku magacaabayna waa ku magacaabaynaa wuxuu isku sifayna waa ku sifaynaynaa nabiga ilaahay asmaadii uu ilaahay ku magacaabayna waa ku magacaabaynaa nebiga wuxuu ilaahay ku sifeyna waa ku sifaynaynaa waxaana aaminsannahay inay macnaha sifaadkaas asmaada ilaahay aan u sugnay inayna ka ratibmaynin inuu ilaahay makhluuqaadkiisa uu shabahay intaas iyo madkhalka saxiixa uu yahay marka hal nuqdaa hartay oo qola qolada ashaacirada waxay leeyihiin madhabu salaf waxa waaye ilaahay asmaadiisa oo dhan iyo sifaatka in loo sugo laakinahum yufawiduuna almacaani waxay leeyihiin asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa ilaahay waa loo sugayaa laakiin macaanideeda ma naqaana salafka saasay ku tilmaameen ashaacirada waxay u tiirinaysaa madhabka salaf inuu yahay atafwiid inuu yahay tafwiid macnaheeda waxa waaye ilaahay wuxuu isku magacaabay waan ku magacaabaynaa ilaahay sifaatku isku sifayn waan isku sifaynanaa laakiin macaanideeda ma naqaano waxa weeyaan waa wax ugu cajiibsan weeyaan waxay cajab ku tahay qof muslim oo caqli leh inuu maanta yiraahdo wallaahu ghafuur raxiim macnaheeda ma aqaani ghafuuru raxiim wa rabuka algafuuru dhuraxma dhuraxmadaas ani macnaheeda ma aqaan ilaaha iga yaqaano aayaadkan yaa lagula khitaabay markaas maxay macno leedahay in lasoo dejiyo in alfaadeeda in la akhriyo ilaahay lagu caabudo bas maa loo soo dejiyey mase qofkii markuu maqla warabuka alghafuuru dhuraxma inuu rabbigiisa u yahay rabbi dembiga dhaafan raxmadiisana ay waasac tahay qofkii muminka ahay damaca ku dhalanaya id ilaahay uu gufraankaada weydiisto inuu raxmadaas ilaahay weydiisto macnihi inuu fahmi soomaha taas inan idhaahdo waxaan asmaada oo ilaahay ku barya nala yiri macnaheeda maba fahmayn se ilaahay loogu barya haddaanba la fahmayni cajiib nebiga ma yaqiini sifaadkan asmaada macnaheeda ma yaqiini mase ma aqoonin haddii la yidhaahdo ma yaqaano nebiga waaba jaxdi waaba taas waaba inkaar haddii la yidhahdo nebiga wuu yaqiinay ummadiisi inuu sheego waa markaa liannahu rasuulka mubaliq waay haddiiba aayaadkii asmaadii kusoo arooray sifaadkii aan la fahmaynin ou nebigana fahmayey ousan dadku macnaheedi u caddeyn nebiga inuu wax qariyay noqonaysaa ilaahayna wuxuu ri wamaa huwa cala alghaybi bidaniin ama bidaniin ama da akhri ama daad laba qiraa'a waay marka waxyaalaha qofka bani aadamka marka qaarkeed ou leeyahay low tadabara macnaa maa ya-uulu kalaamuhu latacajaba in la yidhaahdo nusuustan ilaahay uu nagula hadlayo dhan anaga ma fahmayno qur waxaa loo soo dejiyey kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ululaalbaab in la tadaburo culamada waxay isku waafaqeen wixii xuruuf almuqaaca ka soo haray aliflaam miim iyo xaamiim iyo wixii lamid ah inta kale waxa weeyaan waa qur-aanki waa mafhuum aayaad mutashaabihaad baa jiro mutashaabihaadkaas waa nisbi aniga aayad baan macnaheedi garan waayin karaa taas waxaan dhihi karaa ilaa ilaahay uiga fahamsiiye ama dad nin oo culamaa iga fahamsiiye allahu aclam bimacnaaha lagaama diidanay oo wax kasta waa inaad ka hadashid ma aha nusuusta hadda qur-aanka maanta markaad akhrinaysid toban aayadoodaad ku soo wajahayso oo aad leedahay macnaheeda maxaa lagala jeedaa markii aad culamadii ula laabatid iyo tafaasiirtii macnihii waa kuu cadaanaysa marka waa nisbi qofkii wax waa jaahil waa ka noqon karaa laakiin qaacida inaan ka dhigano asmaa ullaahi wa sifaatuhu macnaheeda ma la fahmayo marka nakilu cilmaha ila allahi tabaaraka wa tacaala waxay noqonaysaa in nusuustii oo dhan alkhaas ay iska noqotay salafkana madhabkeeda kaas ma aha waxaana kugu daliile eh imaamu maalik markuu nin mubtadic intuu u yimid oo yiri kayfa stawaa cala alcarshi ilaahay markuu alraxmaanu cala alcarshi stawaa ou yiri kayfa stawaa imaam maalik su aad buu ula yaabay madaxu markaas hoos u dhigay markaasuu iri alistiwaau hayru majhuul manaa hayru alistiwaau macluum buu iri walkayfu majhuul ilaahay istiwihiisa oo calaa carshihi macno ahaanteeda waa macluum oo la yaqaana laakiin kayfa stawaa kayfada waa majhuul buuri wamaa araaka ilaa mubtadican sidaasuu ku yiri lianna asuaal can asmaai illahi wa sifaatihi bikayfa waa ariiqu mubtadica weeyaan marka wax jira ma aha in la yidhaahda madhabu salaf waa tafwiid tafwiid alkayfiya waa sax kayfiyada sifaat illaahi wa asmaa'ihi waa sax laakiin macnahooda waa waadix weeyaan waan ula khitaabay bal waxa weeyaan eh, ina lilahi tiscata wa tisciina sman markuu nebigu yidhi man axsaaha dakhala aljana buu iri ixsaadaas waxaa lagu tilmaamay in asmaadii la barto madluulaadkeeda waxay ku tusinay la barto calaa muqtadaaha lagu camal falo ninkaas janowbu ku galaabo wa ilaa asmaadi haddaan macnaheedii la garanayn kor in laga xifdiyo wax macnoay soo kordhi lahayd ma laha marka taana waxa weeyaan waa in la ogaado min aqrab alqaraa'ib waxa weeyaan an tantasiba alashcariyatu ilaa abilxasan alashcari oo madhabkan ay leeyihiin todoba sifood baan anaga sugaynaa inta kalena waxa weeyaan waa la ta'wiilina ay leeyihiin oo ah, alimaam abulxasan ay u tiirinayaan wax jira ma ah mar badan baan aniga dadka ku baraarujiyey abulxasan min acdami kitaabin alafahu kitaabkiisa maqaalaat islaamiyiina wakhtilaafu lmusaliina firaqda dhan oo uga hadlay markuu uu yimiday caqiidatu asxaabi alxadiid wasalafi saalix markuu yimiday ou caqiidadoodii oo ilaahayna asmaada loo sugaa sifaadkiisa loo sugaa ayadoon la taxriifinaynin lana tabdiilinaynin tamhiilna aan lagu samaynayn ou yihi aniga caqiidadaasaan qaatay qofkana asiga naftiisa wax ka og ma laha kitaabkiisii min awthaqi اlkutubi wa acdamiha yuu arintaa ku yiri marka in la yidhaahdo loo saariyo in sifaadkii qaarna la diida qaarna ogolaada madhab abulxasan ashcari ah wax jira ma ah ayb aan horay uga soconno markaasuu wuxuu iri bal yuminuuna waxay rumaynayaan dadka oo eh, firqa naajiya waxay rumaynayaan oo salafi saalix ah biana allaha subxaanahu wa tacaala laysa ka milihi shay laysa ka milihi shay laysa milahu shay ilahi wax lamid eh ma jiraan marka waxaa la rabaa tafriiq bayna alkhaaliq walmakhluuq inaad cumdadeeda ka dhigtid aayadan laakiin tan inay kuugu ximbaarin inaad ilaahay asmaadiisa u diidid oo wahuwa samiicu lbasiir fiiri ilaahay asoo ku yiriyey ilaahay wax lamid e eh ma jiraan hada xaq markaasaa layihi wahuwa samiicu lbasiir haddana ithbaat waayo ilaahay asmaadiyaa loo sugay marka asmaada ilaahay in loo sugo ka inayna ka laazimayn inuu makhluuqaadkiisa uu lamid noqdo ay haddana ku tusinaysaa oo marka hadday macnaheeda ahaan laheyd laysa ka midlii shay hadday macnaheeda ahaan laheyd ilaahay haddii asmaadiisa lagu magacaabo ama sifaadku isku tilmaamay lagu magacaabo khalqigiisuu shabaha hadday macnihii ahaan lahayd ilaahay ma dhihi lahen wahwa samiicu lbasiir liannahu samiicu lbasiir waa laba isim waay ilaahay wuxuu iri hal ataa cala linsaani xiinu min adahri lam yakun shaya inaa khalaqna اlinsaana min nطfati amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiica basiira ilaahay fiiri khalqigiisii asagoo ka hadlayo yaa wuxuu iri bani aadamkii fajacalnaahu samiica basiira asigana muxuu isku tilmaamay wahuwa samiicu اlbasiir labadii isim ahaan way wadaagsadeen oo ilaahayna samiic waay makhluuqaadkiisii qaarkoodna samiicu ku tilmaamay laakiin magaca ay wadaagsadeen macnaheedii ma aha inay xaqiiqada ay kala mid yihiin laakiin ina lilahi samcan yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi walilmakhluuqi daciif lahu samcun yaliiqu bihi wa bidaatihi marka labadii magacada iska wadaagsadeen madmuunkii ma wadaagsano marka waxaad rumaysaa aayadan oo kale waxa weyaan asal marna waxaad rumaysaa inuu ilaahay wax lamid ah uusan jirin inuu hadana ilaahayna asmaa leeyahay sifaadna uu leeyahay aayad yaa laguga cadiyey markaasuu ku yidhi falaa yanfuuna canhu ilaahay kama nafyinayaan maa wasafa bihi wuxuu ku sifeeyey nafsahu naftiisa wuxuu ilaahay ku sifeeyey oo min asifaat ah kama anfinayaan kulu sifatin waradat fi kitaab aw fii saxiixi sunati rasuuli kama anfiyaan walaa yuxarifuuna alkalima kelimadina ma bedelaan can mawaadicihi booskeeda kama bedelaan kelim jamcu kalimatin weeyaan marka waxaa wale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu isku sifeeyana kama anfiyaan wixii ay eh, macnihii wuxuu isku sifeeyey macnahoodin wax kama bedelaan walaa yulxiduuna fi asmaaءi اllahi wa aayaatihi walaa yulxiduuna ma la leexdaan fi asmaaءi اllaahi wa aayaatihi ilxaad min alaxdi baa laga keenay laxdi waxa weeyaan almaylu bishay walidaalika qabriga markii la qodayo waxaa la yidhaahdaa qabriga markii la qodo mid kalaa laga sii dhex qoda ama ima an yakuuna shaqan aw laxdan laxdiga waxa weeyaan in qabriga qeyb kamid a dhinaca dhinac kamid ah in qabriga laga sii qodo soomaalida aaday u taqaana laxdi waxaa weeyaan qabrigii dhexda ka oo laga qoday yaa geeskiisa haddana mid kale laga qoda meydka meeshaasa la dhigaya laxdi baa la yihahda shaqigna waxaa markii la qodo haddana dhexdiisa laga qoda mid kale hadba ardada dabiicada ay tahay baa loo dhaafaya marka laxdi waxaa lagala jeedaa inaad asmaadii ilaahay meeshii ay e, loo meeshay u jihaysneed meel aan lahayn inaad la aadidood la iilatid ayaa loo jeedaa walidaalika ilaahay wuxuu uri walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'ihi sayujzowna maa kaanuu yacmaluun marka ilxaadka si badanba waa ku yimaadaan haddaad ilaahay magaciisii asiga isku magacaabay haddaad diidido tira ilaahay magacyaalkiisa mahad ilxaad waay haddii ismikii ilaahay macnihii asiga uu tusinay isimkaas macnihii macno aanena aada la aadid ayadana ilxaad weeyaan haddaad ilaahay isim asiga uusan isku magacaabin ama nebigiisa uusan ku magacaabin min jaybika aada ilaahay magiciisa ku magacaawdid ood magac ilaahay adiga aad ku magacaawdidna ilxaad weeyaan oo waa maxay mathala nasaarada waxay tidhaahdaa falaasifada waxay yidhaahdaan markay ilaahay inay ka hadlaan ay rabaan alcilat alfaacila meeshii allah alkhaaliq almaalik almelik la dhihi lahay yaa waxay leeyihiin alcilat alfaacila waxa weeye waa tasmiyat llahi bismin lam yusami bihi nafsahu walaa samaahu bihi axadu min anbiyaa'ihi waxaa ka mid ah min alilxaadi fi alasmaa kufaaru quraysh iyo allaat alcuza almanaat magacii ilaahay bay magac ka ishtiqaaqeen asnaamtooda u baxsadeen allaat min alilaah ay ka soo qaateen alcuza min alcaziiz ay ka qaateen almanaat min almanaan magacii ilaahay bay magaca intay ka soo ishtiqaaqeen iyay asnaamtooda u baxsadeen waa ilxaad weeyaan waxaa ilxaadki kamid ah eh, tasmiyat اllahi bima laa yaliiq ka tasmiyati nasaara waxay ku magacaabeen ilaahay ab ay yidhaahdeen waxaa kamid eh, min alilxaadi fi asmaai اllaahi inaad ilaahay ku sifaysid naqaa'is sida yahuudda ay yidhahdeen in allaha faqiiru wa naxnu akhniyaa min acdam ilxaad waxaa kamida ah inaad asmaada ilaahay sifaatkiisa aada inkirtid sidii jahmiyada iyo wixii lamid ah marka waxa weeyaan kuwa ilaahay asmaadiisa macnaheedii ka la iilanayo ima in asmaada inay ikiraan ama macnaheedii macna aan hen ay ku fasiraan dadka oo firqa naajiya sidaas ma sameeyaan walaa yukayifuuna mana takyiifiyaan oo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadiisa kayfa ma geliyaan walaa yumathiluuna mana lamid dhigaan sifaatihi ilaahay sifaatkiisa bisifaati khalqihi kala mid ma dhigaan waxa weeyaan haddaad ilaahay sifadiisa u sugtid inaad haddana rumaysid ilaahay sifadan u sugay iyo makhluuqaadka sifadan u sugay wax iska galay ma jiraan inaad tiraahdid ee inad tiraahda ilaahay sifaba uu leeyahay ka sifati اlmakhluuqiina waa tashbiih iyo tamthiil weeyaan liannahu subxaanahu wa tacaala ilaahay laa samiya lahu ilaahay wax oo lamid a ah ma jiraan samiyadaas ay lmusaami lahu ay lmumaathila lagala jeeda ilaahay wax la magace ma jiraan waxaa laga yaabaa hadii lagu laqbeeyo in la yidhaahdo inay xujo dad u noqoto ilaahay magacuu la baxa bani aadan lalama bixi karo hadda fiiri meeqa ilaahay uu isku tilmaamay ana allaha ra'uufu raxiim nabigiisana wuxuu ilaahay ku tilmaamay ra'uufu raxiim inuu yahay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim nabiga waxaa lagu tilmaamay muminiinta inuu uturay ra'uufu raxiim min asmaa'i illaahi waxaa kamid a ah ra'uufu raxiim magacii marka way isleeyihiin laakiin magacaas ay iska leeyihiin macnaheedii ma aha inay madmuunkiina wadaagsadaan ma aha marka laa samiya lahu ay laa musaamiya lahu bimacnaa laa mumaathila lahu wax ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa leh oo la macno ah oo la madmuun ah ma jiraan saas waay ayib walaa kufa lahu ilaahay wax u dhigmana ma jiraan walaa nida lahu kulli waxa weyaan waa isku dhow nid ninka kula mid aha la yidhaahda fulaanu nidu fulaan haddii la yidhaahdo waa nin la awood eg la da eg nid saasaa la yidhahda nid haddaad maqashid waa cagsu did did waxa waa laba shay iska soo horjeedo isku cagsi isku khilaafsan nidkana waa mumaathil waay marka laa samiya walaa kufa lahu walaa nida lahu waa saddex macno isku dhadhowaa walaa yuqaasu ilaahay laguma qiyaasloogama qiyaas qaatay bikhalqihi subxaanahu wa tacaala oo lama dhahayo yani waxa weeyaan ilaahay samcigiisa ka samcina lama dhahayo an taqiisa samc allahi calaa samcina ma jirto ilaahay awoodiisa awoodda inay lamid tahay lama dhahay laa yuqaasu bikhalqih bani aadamka quwa buu leeyahay laakiin quwa oo maxduuda wa quwat اllahi gayra quwati khalqihi way kala fog yihiin walaa yuqaasu bikhalqihi saasaa macnaheedii ay tahay ayib haddaa tiraahdid ilaahay awoodiisa awoodan bani aadamkaay lamid tahay samcigii samcigeeda waxay noqonaysaa anaka qista khalqa calى اlkhaaliqi ama qista alkhaaliqa calى اlmakhluuq intaba waa khalad weyaan fainahu subxaanahu wa tacaala ilaahay aclamu binafsihi naftiisa asaa ogaal badan io wa bigayrihiba ilaahay waxa weeyaan naftiisa asigaa naga og nafteennana asaa naga og wa bigayrihi saas waay sida adiga naftaada aad u og ilaahay siduu og kaaga badan ilaahay caliimun bidaati suduur weeyaan annaga waxaanan garanayna xataa nafteenna ruuxa nugu dhex jiroon ku nool nahay xataa ma garanayno ilaahay huwa aladii awjada tilka ruux wa khalaqahaa marka ilaahay asaa naftiisa naga yaqaano nafteennana asaa naga yaqaano wa asdaqu qiilan ilaahay asiga naga oraah wanaag oo naga run badan wa axsanu xadiithan ilaahay asaa naga sheeko wanaagsan min khalqihi wa axsanu xadiiثa kulu dalika ikhtibaas waayo waman asdaqu min allahi qiila waxa weeyaan waa aayad wa axsanu xadiiثa bimacnaa waxa weeyaan ilaahay kalaamkiisa wax lamid a ah ma jiraan qur-aanka waxa weeyaan xadiiث alqur'aan min asmaaءi اlqur'aan ay kamid tahay maxay waman asdaqu min allahi xadiithan waman asdaqu min allahi qiilan kulli waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa weeyaan wahwa asdaqu اlqaa'iliin wax wax ku qowla allaha ugu run badan weeyaan wa kalaamuhu wa axsanu اlxadiiثi allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabihan axsana alxadiidi qur-aankaa lagala jeeda marka waxa weeyaan marka saas hadday tahay kalaamki ilaahay asigaa noo sheegay wax noogaga bayaan badan male naftiisa asaa naga yaqaano wuxuu isku magacaabaan ku magacaabaynaa wuxuu isku sifeey aan ku sifaynaynaa wax ka run badanna ma laha oo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu isku tilmaamay waxuu mutaysta wa wuxuu isku magacaabay magacu ku haboon yahay wa wixii annaga aan jeebkeena ka wadanana wax soconaya ma aha wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi w saxbihi ajmain